hi mxamed ibnu mxamed ibnu daawuud asinhaaji almacruuf bibni اlaajruumi wladii midka yucrabu lexraaba bilxuruufi xuruf wladii qismiga yucrabu lexraaba bilxuruufi xuruufta arbacatan waacin nuucyaalo afara weeye qismiga lexraaba xuruufta waa afar nuuc atasniyatu ay ilmuhanaa kii la labeeyey kan koobaad waa muhane oo loola jeeda tasniya waxaa loola jeedaa almuhanaa waa min iطlaaqi اlmasder wa iraadati ismi اlmafcuul waxaa la iطlaaqay masder laakiin ism mafcuula loola jeedaa atasniyatu almuhanaa kii la labeeyey wa jamcu اlmudakri saalimu iyo jamcu mudakru saalim wاlasmaaء اlkhamsa iyo wlafcaal اlkhamsa waa afartaas afartaasaa waxaa la exraabaa xuruuf wahiya afcaalu lkhamsadu yafcalaani labadii ninoo maqnaayeena samaynayaan wey watafcalaani labadiinaana samaynaydaan wayafcaluuna raggii badnaayaa samayna watafcaluuna raggiinaana samaynaydaan watafcalina gabadhahay adigaa samaynaa wey maxamed bixidiin cabdilxamiid wuxuu uhi waaquluu waxaan leeya alqismu qaybta qismiga ahaani labeeya qismiga min almucrabaati kuwa lacraba ka mid a ah. alashyaau waa shayaalka allatii shayaalka tucrabu lacraaba bilxuruufi xuruuf wاlxruufu xuruufta allatii xuruufta takuunu noqota calaamatan calaamad cala اlcraabi icraabkana calaamad u noqota arbacatu waa afar wa hiya afarta xaraf alalifu waa alif walwaawow walyaa-u ya wanuunu nuun waa afartaas afartaas xadafka markaa xadful xarafkana waa la yskaga waa afartaas calaamadaha waxaa badinayay calaamaduhu waa soo laalaabtaan afartan hadda fiiri alifka calaamaadka rafcada waa ka mid ya ah. waa ka mid ya nasbana waa ka mid yeedu calaamaatu nasbana waa ka mid taha calaamaatu waa ka mid marka waa soo laalaabana wey waa soo laalaabanaya saasaa badinayday calaamadaha waladii midka yucrabu lagu icraabo bi haadihi lxuruufi xuruuftaana arbacatu ashyaa afar shay xuruufta calaamadaha waa afar mawaadicda ay degaana waa afar mawaadicda ay degaana waa afar waladii qismiga yucrabu lraaba bihadi xuruuf arbacatu ashyaa wey atasniyatu ay lmuhanaa waa asmaadii la labeeyey asmaadii la labeeyey wlmuraadu waxaa loola jeeda bihaa tasniya almuhanaa waa asmaada la labeeyo labada tusayda wa mihaalu mihaalkiisi almisraani labadii magaalo wlmuxamadaani labadii muxamed wlbakraani labadii bakar warajulaani labadii nin wey aani kan labaad jamcu mudakri saalim weeye kan labaad oo xuruufta la raabo wa miaalu miaalkiisi almuslimuuna weeye wlbakruuna bakriyaalkii wlmuxameduuna maxamedyaalkii ahaali midka sadexeeya oo xuruufta la raabo alasmaau hamsa waa asmaada shantaa wahiya asmaada shantaa abuuka wey wa akuuka waxamuuki gabar yahay dumaashiga wafuuka afkaagii waduu maalin maalin midu saaxiiba araabic nuuca afreeya oo ka mid ah asmaada oo ka mid ah alfaada alaxraaba ama kelimooyinka la exraaba xuruufta alraabic qismiga afreeya alafcaalu waa afcaasha alkamsatu shanta midka afreeya oo ka mida ah qismiga xuruufta la exraabo wa mihaaluha afcaalu lkhamsa mihaaladeedii yadribaani labadii nina garaacayaan wa waa qoraydaan wayafhamuuna raggii waa fahmayaan raggiina waad xifdinaydan darsiga watashariina gabar yahay waad soo jeedaysaa weye wasayaati waa imaan doonaa bayaanu icraabi kulli waaxidin afartaas mid kasta icraabkiisa la caddayntiisa waaxidkoo min haadihi ashyaai ashyaadan ka mid ah, ashyaadan alarbacati afartaa tafsiilan mufasalan xaalu yahay icraabkaasu mid la kala saaray ayuu imaan doonaa icraabu lmuhana afartooda mid walba cunwaan gaara ah loo samayna qaala wuxu uhi mxamed ibnu mxamed ibnu daawuud asinhaaj faama taniyatu ay faama lmuhanaa asmaadii la labeeyey faturfacu waa la godaa bilalifi alifaa lagu godaa wa tunsabu waa la kor dhigaa wa tukfadu waa la hoos dhigaa bilyaa-i ya ayaa lagu khafdina laguna nasbina waa xukunkii muanaha muanaha xukunkiisi waa kaasa xukunkii muanaha wey muana alifaa lagu rafciyaa ya-aa lagu nasbiyaa yaa lagu khafdiyaa maxamed mxidiin cabdulxamiid wuxuu ku yidhi waa qulu waxaan la yeelaa walowkan ugu horeeya awalkood min alashyaai ashyaadii xaal uu ka mid yahay allatii ashyaada tucrabu lagu icraabo bilxuruufi atasniyatu waa tasniyada wa hiya tasniyadu almusanaa waa asmaada la labeeyey kamaa calimta sidaad horay u soo ogaatay waqad carabta waana soo garatay horaad ku soo baratay fii maa ku soo baratay sabaqa hormaray tacriifa almusanaa musanaha tacriifkiisa horaad usoo barat hadda laguu sheegi maayo xukunkiiyo hadda laguu sheega wa xukmu musanaa xukunkiisa an yurfaca waa in lagu godo bilalifi alif niyaabata naa'ibatan alifkaasu naaib xaalay ka tahay can wa wayunsaba waa in la kor dhigo wayukfada waa in la hoos dhigo bilyaai ya lagu hoos dhigon nasbiyo ya xukunkii waa kaasaa yadaasoo almaftuuxi la kor dhigay maa xarafka qablaha horteeda ku sugan yadaasoo almaksuuri la hoos dhigay maa xarafka bacdaa gadaalkeeda ku sugan oo nuunta ah niyaabatan naaibatan yadaasu xaalay naaib ka tahay can ilfatxati fatxo aw ilkasrati kasro xaalatu nasbana ye ay naaib ka tahay xaalatu lkhafdana xaalatu e, nasba waxay naaib ka tahay leedahay fatxo xaalatu lkhafdana waxay naaib ka tahay kasro wa yusalu waxaa lala xariirinayaa wa yusalu waxaa lala xariirinaya bihi bilmuhanaa muhanaha bacd alif alifta ka gadaal xaalatu rafco awilyaa iyada ka gadaal waa xaalatu nasbiya xaalatu lkhafda nuunun ayaa lala xidhiirinaya musanaha nuunaa lala xidhiiriyaa xaalatu rafca alifaa lagu rafciyaa alifta marka lagu rafciyaa nuun laga dabamariyaa xaalatu nasbo iyo xaalatu lkhafdana ya-da kadibaa nuun la dhigaa nuunaa lala xidhiiriyaa musanaha nuun nuuntaasoo takuunu noqonayda ciwada mid bedelkaa cani tanwiini tanwiintii aladii tanwiinkii yakuunu ku sugnaa fi oo mxamdun tanwiina ku sugnaa mxamdani nuuntaana bedelkaa zaydun tanwiina ku sugneed zaydani nuuntaan ku jirta tanwiintii zaydun ku sugneeday bedel ka tah tanwiintii zaydun ku sugneed a nuuntaanu bedel ka tah nuuntaasoo takuunu noqonayda ciwada mid bedelkaa cani tanwiini tanwiinkii aladii tanwiinkii yakunu ku sugnaana filismi isimka almufradi la kala yeelay walaa tuxdafu lama xadfo haadihi nuunu nuuntan ilaa cinda alidaafati idaafada agteeda maahayn marka la idaafeeyo asmaadan marka la idaafeeyo markaasaa la xadfaa nuuntaas hadda fiiri waxaad tidhaha khulaamaani laba addoon khulaamaani laba addoon labadii addoon marka waxaad tidhahdaa zayda iskale u idaafee hulaam mudaaf ka dhigo zaydka mudaaf ilayhi ka dhig maxaa leedaha khulaamaa zaydin ad leedaha nuunta waa goyna mar hadday idaafa timaado nuuntan waa goynay ulaama zaydin markaad aragto sidaasoo kaleeto oo ulaama alif ku taagan yaha mudaafilay ka dambeeyo nuuntii waa la xadfay litani waxaa loo xadfay lidaafa nuunta markaasaa la xadfaa ulaama zaydin ir ulaama zaydin ad leeda markay mudaaf noqdo musanuhu markaasaa nuunta la xadfaa markan lama xadfo markaasaa markuu mudaaf noqdo oo mudaafilay ka dambeeyo markaasaa la xadfaa maxaa yeelay nuuntaanu waxay bedel ka taha lagu yidhi tanwiin tanwiintooda waa la xadfaa haddii isimka la idaafeeyo hadda qulaamun fiiri sooma tanwiinsanaa idaafee ulaamun addoon zaydaa iska leeda u idaafee ulaamu zaydin ma la tanwiinin karo markuu ulaamu mudaaf la yidhahdo oo zaydin mudaaf leey mudaaf lama tanwiiniyo waa mamnuuc in la tanwiiniyo marka sidii tanwiintaba loo xadfaaye marka la idaafeeyo wixii kabedelkaana waa in la xadfaa wixii kabedelkaahana waa in la xadfaa فمثاaل مثنى مثنhi مثاaلkiisii مثنhii almarفوuci la rafciyey xadر القاaضiyaani labadii قاaضi ay yimaadeen وaqاala rajuلaani laba nin waxay yidhahdeen فiiri xadر ficilkii maadiga ahaa alqاaضiyaanina waa faacilkii waa مثنhii alifkaasa calaamatu rafca qaala waa ficil maadiya rajulaani waa faacilkii aliftaasa calaamatu rafcihi aliftaasa calaamatu rafcihi isagaaba ku ixaaba fa kullu mid kastoo min alqaadiyaani ka mida iyo warajulaani marfuucun waa la goday caamilkii goduu kuu sheega sababta loo goday liannahu mid kastaaba faacilu waa faacil wa calaamatu rafci la godidiisa calaamada lagu garanaana alalifu waa alifta niyaabata naa'ibatan xaalay naa'ib ka tahay can idama liannahu isminku musanan weeye wa nuunu nuuntuna ciwadun waxay bedel ka tahay cani tanwiini tanwiintii filismi lmufradi xaalay ku sugnay tanwiintu wmiaalu muana muana miaalkiisii muanihii almansuubi la kor dhigay muaniyo xaalatu nasba jooga miaalkiisii uxibu anigu waxaan jecelahay almuadabayni labada ardayoo la edbiyey waakrahu waxaan necelahay almutakaasilayni labada wehsinow oo aan darsiga soo diyaarayn iiri uxibu waa ficil mudaarica ah. hamsa lagu bilowdo uxibu ficil mudaaric marfuucu litajarudi min annaas waljaasim wa calaamatu rafcihi damة ظاahiرaة فاqn فaacilkii mxuu noqona hmsa lagu bilow وفاacilu damiiru mstatiru وujuba تqdiru ana kلاas almdabayni waa mafcuul bih isagaa ku raaba calaamaةu naصbihi waa yadaas wkrhu uxibiyo lamid waa ficil mdaarc mise lagu bilowday akrahu ficil mdaarc marfuucu litajarud min اnaصb wاljaazi وacalaamaةu rafci damة ظaahiraة فaaqili وفaacilu damiiru mstatiru وujuba تqdiru ana almutakaasilayni waa mafcuul bihi waa la naصbiyi calaamaةu naصbaha yadaasa faqulu mid kastoo min almuadabayni ka mid a iyo wlmutakaasilayni mansuubun waa la nasbiyey liannahu mid kastaaba mafcuulun bihi weeye wa calaamatu nasbii la kordhigidiisa calaamada lagu garanana alyaa waa yaada yaada almaftuuxu la kor dhigay maa xarafka qablaha horteeda ku sugan yaada almaksuuru la hoos dhigay maa xarafka bacdaa gadaarkeeda ku sugan niyaabata naaibatan xaalayta yaadaas mid ka naaiba can ilfatxa liannahu isimku muhanan a ka horayda kasrana ka dambaydo wanuunu nuuntu ciwadu waxay bedel ka tahay cani tanwiini tanwiintii oo filismilmufradi ku sugneed mutakaasilun waa tanwiinsanaa muadabun waa tanwiinsanaa mrad mufradku waa tanwiinsanaa wa mihaalu muana muanaha mihaalkiisii muanihii almakfuudi la hoos dhigay nadartu waan fiiriyey ila alfarisayni labadii fardaha saarnaayeen cala alfarasayni labadii faras korkooda xaal ay saaran yihiin nadartu waan fiiriyey ila alfarisayni labadii faraska saarnaayeen cala alfarasayni labadii faras korkooda xaal ay ku sugan yihiin aan fiiriyey fiiri marka nadartu waa ficliya faacil ila alfarisayni ilaaba xarafkeeda farisayni waa la jiray calaamu jarki waa ya-d nuuntuna waxay ciwad ka tahay farisun oo mufrada tanwiinta ku jirtay cala alfarasayni fiiri alfarasayni waa nuuntuna yay bedel ka tahay tanwiintii ku jirtay farasun tanwiintii ku jirtay isagaa ku iraaba fiili jaarmajruurka xoogaa iraab yar ku iraabaan dhamaystirnayn ila alfarisayni marka waxaa lagu taxalujiyaa nadartu cala alfarisaynina waa la xaaleeya waxaa laga xaaleeyaa alfarisayni waxaa leedahay fakulun mid kastoo min alfarisayni ka mida ah iyo walfarasayni maqfuudun waa la isagu khaas buu sababtoo ah waa madhabka kuufiga naxwoolaydu waa laba madhab madhab waxaa la idhaha basriyiin madhabna waxaa la idhahdaa kuufiyiin kuufiyiinta khafdada iskale khafday yidhahdaan ayagu jar ma yidhaahdaan basriyiintuna jar ay yidhahdaan marka labadoodu waa isku macma laakiin laba madhab kale wey qolaba isilaax gaaray ah leeda qolaba markaa waxay yidhahdaan culammadu ibnulajrui waa kuufi maxaa yaele khafdu isticmaala jar ma isticmaalo isagu calaamad kaloo tusayda inuu kufi yahayna waa noo soo socotaa baab lafcaal makaan marayno ayaa lagu arki doonaa isticmaal kuufiyiin isagoo isticmaala fakun من kastoo min alfarisayni ka mid ah iyo walfarisayni makfuudun waa la hoos dhigay lidukuuli حرف اlkhafdi xaraf wax hoos dhiga gelid uu galay calayhi kulliga korkiisa wa calaamatu khafdi la hoosdhigidiisa calaamada lagu garanaa alya waa yada almaftuuqu la kordhigan maa xarafka qabla horteeda ku sugan yada almaksuuru la hoos dhigan maa xarafka bacda gadaalkeeda ku sugan niyaabata naa'ibatan xaalay naa'ib ka tahay can ilkasra liannahu isimku muhanan waa muhana wanuunu nuuntana ciwaadan waxay bedel ka tahay canin tawiini tawiinti filismlfradi ku sugneed marka jaari majruurka midka horeeto oo ilalfarisayn waxaa la aljaaru wاlmajruur mutacaliqu binadartu kan dambo cala alfarisaynina aljaaru wاlmajruuru mutacaliqaani bimaxduufin wujuuba waxaa la aljaaru wاlmajruuru mutacaliqaani bxaalin maxduufatin wujuuban taqdiiruhu kainayni musanaa laga dhiga xaalada waxaa lagu musaabaqeeyaa saaxibulxaal kaainayni alla soo qadara kaainayni jaar majruurkana markuu xaalad dhaco markuu sifa dhaco markuu khabar dhaco markuu sila dhaco waajibaa loo xadfaa meesha ku tacalluqa waajib marar kalena waa soo marna oo markii xarafka jaar uu yahay taaulqasam iyo xarafka jaar markuu yahay waawulqasam labadaasna waa soo marna iyagana oo waajib loo xadfa meeshu ku tacalluqa raabu jamci mudakri saalim waa soo dhamaysanay musanihii iraabkiisii raabu jamci mudakri saalim jamc mudakri saalim iraabkiisi hada maxalo qaala wuxuu yihi maxamed ibn maxamed ibn daawud asinhaaji almacruuf ibn اajrumi وama jamcu mudakri saalim jamc mudakru saalim fayurfacu waa la godaa bilwaawo waa lagu godaa wayunsabu waa la kordhigaa bilyayaa lagu kordhigaa wayukfad waa la hoos dhigaa bilyayaa lagu hoos dhigaa jamciga khisaalin horaad u soo baratay tacriifkiisii halkaana xukunkiisiyaa lagugu sheega jamculmudakari saalim xukunkiisiyaa laguu sheegaa xukunkiisa wowaa lagu rafciya xaalatu rafco xaalatu nasba ya-aa lagu nasbiyaa xaalatu lkhafdana ya wa amaa jamcu mudakeri mudakerka jamciisa jamaca asaalimu nabadgalay fayurfacu waxaa lagu godaa bilwaawi wayunsabu waxaa lagu kordhigaa bilyaai wayukfadu waxaa lagu hoos dhigaa bilyaai waaqulu waxaan leeyahay maxamed muxidiin cabdulxamiid aani midka labeeya aanigaasoo min alashyaai shayaalkii ka mida allatii ashyaada tucrabu lagu icraabo bilxuruufi jamcu lmudakeri saalim weeye waqad carabta horaad u soo galatay fii maa mawdicii sabaqa hormaray tacriifa jamci lmudakeri saalim jamcu saalim tacriifkiisa horaad u soo garatay wa xukmuhu jamcukusaalim xukunkiisa an yurfaca waa in lagu godo bilwaawi niyaabata naa'ibatan xaal wowdu naa'ib ka tahay can idama wa yunsaba waa in lagu kordhigo bilyaai wa yukfada waa in lagu hoos dhigo bilyaai yaadaasoo almaksuuri la hoos dhigay maa xarafka qablaa horteeda ku sugan yaadaasoo almaftuuxi la kordhigay maa xarafka bacdaha gadaalkeeda ku sugan niyaabata naaibatan yadu xaalay naaib ka tahay can اfatxa waa fi xaalati naصbi aw ilkasra kasre xaalay naaib ka tahay waa xaalat اlkafda jarxu kusaalinka marka calaamadan oo icraabka oo ah wowda ama ya-da markuu qaato kadibaa nuun lala xariiriyaa wa yusaru waa lala xariiriyaa bihi bijamci اmudakeri jamculmudakerka bacdal waa wowda ka gadaal awilya iyada ka gadaal nuunu nuunaa lala xariiriyaa nuuntaasoo takuunu noqonayda ciwadan mid bedelka ah cani tanwiini tanwiintii filismi mufradi xaalay ku sugnee tanwiintu nuun oo ciwadka ah tanwiintii isimka mufradkaa ku jirtay tanwiintaas nuun ka bedelaha lala xidhiiriyaa watuxdau waa la xadfaa haadihi nuunu nuuntan cinda alidaafati idaafada agteeda marka la idaafeeyo bisaa la xadfaa ka nuuni muana sida musana nuuntiisii hadda waxaad tidhahdaa daaribun mid garaacaya waa mfrad daribun waa tanwiinsan yahay jamci daribuna daribuna nuuntan iyo ciwad ka tahay tanwiintii oo daaribun ku jirtay idaafee marka daaribuu camrin camar kuwa garaacaya daaribuu aada leeda camri aaway nuuntii waa la xajay maxaa loo xajfay lilidaafa mar haddii jamcu saalimku uu mudaaf noqdo nuunta waa laga xadfaa halkaas maraa nuunta laga xadfaa miaal fa miaalu jamci mudakri saalim jamc mudakr saalim miaalkiisii jamcii almarfuuci la goday xadara waxaa yimaadeen almuslimuuna muslimiintii hadar waa ficil maadi almuslimuuna waa faacilkii xadara saasaa loo rafciyey inuu rafcisan yahay calaamada waxaa waa wowda nuuntuna waxay bedel ka tahay tanwiintii mufradka ku jirtay oo ahaa muslimun وأفلح way liibaaneen الaamiruuna dadka dadka amra biاlmacruufi wanaaga dadka dadka wanaaga amra xumaantana ka reeba kuwaas waa liibaaneen aflaxa way liibaaneen alamiruuna kuwa amra bilmacruufi wanaaga dadka dadka amra waa liibaaneen kuwaas kuwaas waa liibaaneen hadda fiiri aflaxa waa ficlu maadin alamiruuna waa faacilki waa jamcu nukan saalim marka aamirun ala jamciye aamiruuna a lagu jamciye wowdaasaa kutusa inay rafcisantah waa faacil aamilka aamil caamilka rafciye waa aflah bilmacruuf waa jaar majruuro waxaad ku tacalujine alaamiruuna aflaxa ku tacalujinayda kanaad ku tacalujine wuu ku yidhi fa kullu mid kasta oo min almuslimuuna iyo walaamiruuna ka mid ah marfuucun waa la goday liannahu mid kastaaba faacilu waa faacil wa calaamatu rafci la godidiisa calaamada tuse alwaawa wowda niyaabatan naa'ibatan xaalay naa'ib ka tahay wowdaasu can idamati damo liannahu lafdigu jamcu mudakeri saalim wey jamcu mudakeri waa jamc mudakeri jamco saalimu nabad galay wa nuunu nuunta ku jirtaana ciwadu waxay bedel ka tahay cani tanwiini tanwiintii oo filismilmufradi ku jirtay muslimuuna nuunta ku jirta yay bedel ka tahay mufradkii oo ahaa muslimuun aamiruuna nuntan iyay bedel ka tahay mufradka aamiruun صaxiix jaar majruurka bilmacruufi xadhehe aljaaru wاlmajruuru mutacaliqaani biamiruun aamiruunaad ku tacalujinay aamiruunaad ku tacalujinayda wa miثaalu jamci mudakeri mudakerka jamciisii miaalkiisii jamci asalimi asalimi nabadgalay jamacaasoo almansuubi la kordhigay raaytu waan arkay almuslimiina muslimiintii raaytu waa ficlin aacil almuslimiina waa mafcuul bihi calaamatu nasba inay nasbisan tahay horta waxa loo nasbiye waa mafcuul bihi calaamada lagu garan nasbisan tahay waa ya-da waxay naaib ka tahay ya-daasu fatxa nuuntuna waxay bedel ka tahay mufradkii tanwiintii ku jirto muslimuun ah waxtaramtu waan ixtiraamay anugu alaamiriina dadka dadka fara bilmacruufi wanaagga dadka wanaagga dadka fara waan tixgeliyaa waxtaranta waa ficl iyo faacil almiriina waa mafcuul bigii waa nasbisan yahay ila mafcuul waa la nasbiyaay oo ixtaramana eh, ficilkaasaa nasbiyey oo caamil u ah almiriina inuu nasbisan yahay calaamad ya-daa u ah waxay naaib ka tahay ya-daasu fadxo nuuntuna waxay bedel ka tahay aamirun oo mufrada tanwiinta ku jirtay bilmacruufina alamiriina lagu tacriujina wkuri shiiku fakulu mid kastoo min almuslimiina kamida iyo walamiriina mansuubu waa la kor dhigay liannahu mid kastaaba mafcuulu bihi weeye wa calaamatu nasbi la kordhigidiisa calaamada tuse alyaa-u waa ya-da ya-da almaksuuru la hoos dhiga maa xarafka qablaha horteeda ku sugan ya-da almaftuuqu la kor dhiga maa xarafka bacda gadaalkeeda ku sugan niyaabata naa'ibatan xaalay xaalay ya-du naa'ib ka tahay can ilfadxati fadxo liannahu lafdigu jamcu mudakerin waa mudakar jamcis jamacaasoo saalimun wnun nuntuna ciwadun waxay bedel ka tahay can tamiimi tamiimti fi ismi mufradi ku sugnaad wa mihaalu jamci mudakeri mudakerka jamciisa jamcii asaalimi nabad galay jamcii almakfuudi lahoos dhigay jamcigu saalima lahoos dhigay mihaalkiisa itasaltu waxaan xiriir la sameeyey bilaamiriina dadka fara bilmacruuf wanaag munkaran ta arkay aan dadkii wanaagga dadka fari jiraan wacay oon xiriir la kaalaya wanaa munkarkan suuliya ama wanaagaa laga tegaye kaalaya wanaaggan dadka fara oo u sheega xiriiraan la samey waa la xidhiiri itasaltu waxaan la xidhiiray oon xidhiir la sameeyey bilaamiriina dadka fara bilmacruufi wanaagga itasaltu waa ficliya faacil itasala a ficilkiiya taaduna waa faacilkii bilaamiriina jaarmajhuurkana waxaa lagu tacalujinaya itasala bilmacruufina waxaa lagu tacalujinaya jaarmajhuurka alamiriina aa lagu tacalujinaa maxalushaahidka hadda waxay tahay alaamiriina waa jaranta waa hoos dhigay waa khafdisanya maxaa caamil u ah bacda ah, inuu jaran yahay calaamad maxaa waa ah? ya-da nuuntana waxay ciwad ka tahay ismu mufradka tanwiinta ku jirtay wa radia allaahu ilaah raadiyuu ka noqday can ilmuminiina muminiinta radiya ficil maadi allah waa faacilkii can ilmuminiin almuminiin waa jaclu tusaalimo jaran yaa jaro caamil u ah canta calaamada lagu galaa inay jiran tahayna waa ya-da yay naaib ka tahay kasra nuuntuna ciwada macni tanwiin fa kulun mid kastoo min alaaminiina ka mid a walmuminiina ka mid a makfuudan waa la hoos dhigay labadaba waa hoos dhigan yihiin maxaa loo hoos dhigay lidukuuli xarfi اkafdi xaraf wax hoos dhiga gelid uu galay calayhi mid walbaba wa calaamatu kafdi hoosdhigiisa calaamada tusee alya waa ya-da ya-da almaksuuru loo hoos dhigay maa xarafka qabla horteeda ku sugan ya-da almaftuuxu la maa xarafka bacda gadaalkeeda ku sugan niyaabata naaiba ya-du xaal ay naaib ka tahay can alkasra liannahu lafdigan waxaa ya loogu jiray kasre ka naaiba liannahu lafdigu jamcu dakarsaalim weye wnunu nuuntuna ciwadun waxay bedel ka tahay can tanwiini fi ismi mfradi icraabu asmaa'i asmaadii icraabkeedii asmaadii alkhamsati shanta ahaayeen haadaa maxaluhu meeshaan waa meesha lagu bara jiray asmaa alkhamsa icraabkeedii hore u soo martay waa lagu naqdiimina naqdiimkii waa isagoo tafsiilsanaad soo qaadata haddana isagoo duubduub ah mar kale lagu siina qalbigaaga inuu ku tallaalmaa la rabaa baabkaa muhiim ah baab laga tegi kara maan waa in lagu celceliyaa hadba siya lagugu sheega waa waxaad soo akrisatay icraabu asmaai asmaadii icraabkeedii asmaadii alkhamsati oo shanta ahaayeen haada maxaluhu kana waa meeshii loogaala icraabkaas qaala maxamed ibnu maxamed ibnu daawuud asinaaji wuxuu yidhi wa ama alasmaau asmaadii asmaadii alkhamsatu shanta ahaayeen fa turfacu waxaa lagu godaa bilwaawi wa tunsab waxaa lagu kordhigaa bilalifi wa tukfad waxaa lagu hoos dhigaa bilyaa-i wax saddex xaraf la exraaba iyadaa ka jirtaale ah, musanaha laba xarafa la exraaba waa wow iyo waa alif iyo ya jacmu musaalimkana laba xarafa la exraaba waa wow iyo ya wax saddex xaraf la exraabo maba jiraan oo aan hayn asmaaulkhamsa asmaaulkhamsaa ka jira afcaalkhamsa laba xaraf wey waa hubutu nuun iyo xadfu nuun hmm. wax saddex xaraf la exraaba ayagaa ka jira maba jiraan wax kale maxamed mxidiin cabdilxamid wuxuu ku yidhi waa qulu waxaan leeyahay aaliu midka sadexeeya min alashyaa ashaabi xaalu ka mid yahay allati ashaabi tucrab lecraabay bilxuruuf xuruufta alasmaa wa asmaada asmaada alhamsatoo shanta ah waqad sabaqa waana soo hormaray bayaanuha asmaadaas la cadaynteeda wa bayaanu shuruud icraabihaa asmaada la icraabideeda shuruuddeeda la cadaynteedu waa soo hormaray haada raab raabkan raaba asmaadan marka icraabkan la raabaa shuruuday leeda shuruuddiina usoo qaadanay xukunkeedii hadda la qaadana wa xukmuhaa asmaadan xukunkeeda an turfaca waa in lagu godo bilwaawi niyaabata naaibatan wowdu xalay naaib ka tahay can dama wa tunsaba waa in lagu kordhigo bilalifi niyaabata naaibatan xalay naaib ka tahay aliftu can اfatxa wa tukfada waa in lagu hoos dhigo bilyaai niyaabata naaibatan xalay yaadu naaib ka tahay can اkasra fa miaalu asmaai asmaadii miaalkeedii asmaadii alhamsati oo shanta ahayeen asmaadii almarfuucati ee la goday idaa amaraka marka uu ku amro abuuka aabbaha faadichu adeec marba aabbaha hadduu wax ku amro wixii haddaysan munkar ahayn iyo ilaahay hala caasiyo waa inaad aabbaha adeecdaa idaa idaa hore mau soo marnay eraabteeda khalaas idaadaas marka waxaa la dhaha waa adaatu shardi adaatu shardiga laba loo qaybiyaa adaatu shardi jaazima iyo kayru jaazima adaatu shardiga maxaa loo qaybiyaa labo adaatu shardi jaazima oo laba ficlayba jazunaya kuwaas waad aragteen waa kuwii matniga jurumana ku qaadano labiyo tobanka in waman wama wamahma waa labiyo toban kuwaas waxaa la dhaha adaatu shardi jaazima waa adaatu shardi oo laba ficil mid walbaaba uu jasmiyo kuwo waxaa jira la adaatu shardi hayru jaazima maraan insha allah iyagana tixayna madhig waa jurmigu adaatu shardi ayru adaatu shardigu macnihii shardiga waa wataan laakiin waxba ma jasmiyaan idaadaana ka mida idaadan waana darfu zamaan iyadu waa darfu zamaan darfu zamaanna maxaan ogeyn waa la nasbiyaa soo maa waana mabni marka haddii waa mabni lagu yidhi maxalkaa laga nasbinaa soo maa waxay qaadanayaan shardi iyo jawaab ayadu waxay ka mid tahay asmaa mudaafuleehigeedu jumlo noqdo haddaad asmaa dhowr aan soo marnay dhowr goor naxwi ah ka mid ah oo mdaaf ilaygeedu jumlo noqdo soo maa idaadaa ka mida xaysu ah idaadan jumlo waxaan ahaynba looma idaafeeyo mdaaf qaata weligeed waa mdaaf ayado mdaaf wax aan jumlahayn ma noqdo marka jumlada ka dambaydoo shardiga waa jaran maaa waa mdaaf ilayhi ayadana ku camal fala oo haddii la waa daraf daraf waa la nasbiyaa ayadu waa mabniya lafdiga inta laga bineeya maxalka laga nasbinaa caamil yaa uho ku camal falaa jawaabkeeda ah. ayada waxaa caamil u ah jawaabku ayaduna yay ku camal faleen shardiga waxaa ka dambeeya shardi iyo jawaab shardiga iyadaa ku camal falaya iyadu waa mudaaf jumlada shardigana waa mudaaf uleyh iyadaa jari ayadana yaa maxalkeeda ku camal falaya jawaabku saas darteeda markaan exraabayno maxaan leenna idaa midada kale zamanka ay faa'iidaynayna waa zamanaan weli la gaarin idaa iyo waxaad kala tagabadataa iyo id id waxay tustaa zaman tegey waqti tegey id waqtigii al waa waqti tegey ah, marmarna cilay noqotaa id ciladu waay labadaasay noqotaa id laakiin hadda waa idaatan idaadu waa zamanka soo socda waa waqtiga soo socda haye haddaad baratay idaadu inay zaman tusaydo zamankaasuna uu yahay midka soo socda aadna baratay shardiga ka dambeeya waa jaranya jumlada shardiga ka dambayda waa jaranta waa mudaaf ilay ayadana yaa nasbina oo ku camal falaa jawaab intaas arag iskula aad raama waxay leedahay idaa darfu limaa yastaqbilu min azamaan waa darf waxa soo socdo zamaanka waktiga soo socda ah, idaa darfu limaa yastaqbilu min azamaani khaafidu isagaa hoos dhiga lishardi ah, idaada laftirkiisa hoos dhiga shardiga khaafidu lishardihi ومنصوب daadana waa la kordhigay بjawaaبhi jawaabkaa lagu kordhigo ku camalفala waa intaan hadda sheeg sheegayno carabi laisku saar intii intii aan sheeg sheegaynay ah, la carabiyey markaasaa idaa ظarف لma ystqbir min الزamاn khاaفض لshardihi وmaنصوب بjawaaبhi khalas intaasa lagaa raba idaa ظarف لma ystqbir min الزamاn khاaفض لshardi وmaنصوب بjawaaبihi amara فicl maadi mabنiy عalى فaتح la mحall min اإعrاabi warkaafu damiiru mutaصil mabniin cala fathi fii maxal nasbi mafcuul bihi muqadam abuu maxalushaadku maanta waa halkaas asmaa kamsa faacil noqotay abuu waa rafcisay maxaa loo rafciyey waa faacil calaamatu rafciisu waa maxay waa wow maxaa wow loogu rafciyey waa asmaa alkhamsa soo ma jeedin abuu faacil amara marfuucu calaamatu rafci alwaaw niyaabata can dama liannahu min alasmaa alkhamsa ma naba fi xarfin an xaraka abuu mudaaf alkaafu mudaaf ilayh mabniin cala alfathi fii maxali jari faadic alfaau waaqicatu fii jawaabi shardi iska dhig ama alfaa raabidatu liljawaab alfaa raabidatu liljawaab jawaabkay gashaa fa'daan mar gaaray gashaa mar walba ma gasho toddoba jumloo jawaab noqoto ay gashaa maraan arkayna insha allah haddii alla idmo فالفاء رابطة للجواب أضع فعل أمر مبني على السكون لا محل له من الإعراب وفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت هذا والهاء ضمير متصل مبني على الضم فيه مع نصب مفعول به marka jumlada fiiriya jumlada oo ah amaraka abuuka intaas ficil iyo faacil mafcuul soo maaha jumladaas waxaa leeda waljumlatu min alficli wاlfaacili fi maxali jarin biidaafati idaa ilayha idaadaasay mudaaf ilayhi u tahay wاljumlaةu min alficli wاlfaacili wاlmafcuuli fi maxali jarin biidaafati idaa ilayha jumladaana maxaad leedahay faadixhu wاljumlaةu min alficli wاlfaacili wاlmafcuuli laa maxala lahaa min alcraab لأnnaha jawaabu shardi غayri jaazimi wاljumlaةu min alficli wاlfaacili wاlmafcuul bihi laa maxala lahaa min alcraab lima لأnnahaa jawaabu shardi غayri jaazimi ilaa hadday jumladu jawaab u noqoto adaatu shardi aan wax jasmi karin waxay ka mid tahay toddobada jumlo maxalka craabka kulahayn markay jawaab u noqoto adaatu shardi wax jasmi karana toddobada maxalka craab kulahay ka mid hadda ir haddana miaal kal kusiiye waxadara waxaa yimid akuuka walaalkaa min safarin safarkiisiiyuu ka yimid xadara waa ficil maadi akuukana waa faacilkii asmaaulkamso waa la rafciye waa faacil calaamatu rafcihi wuxuu noqday wow maxayl waa asmaaulkamso min safarihi min safari waa jaar majruur oo xadarad ku tacalujina xadarad ku tacalujina ficilkaa lagu tacalujiya wuxuu ku yidhi asagaa ku ixaada fakulun mid kasta oo min abuuka ka mid wa akuuka marfuucun waa la goday mid walba maxaa loo goday caamil yaw lnnahu faacil waa faacil ficilka ka horeeya goda caamil ah wa calaamatu rafci la godidiisa calaamada tusayda alwaaw waa wowda niyaabata naaibatan wowdu xaalay naaib ka tahay can dama maxaa dam maxaa loogu rafciye wow dama ka naaibah lnahu min aasmaa ams asmaadii shantaydu ka mid yihi walkaafu kaaftu mudaafu ilayhi way mabniin cala fati fatxaa lagu bireeyey fii maxali khafdin xaalu ku sugan yahay wa miaaluu asmaa asmaadi miaalkeeda asmaadii alkhamsati oo shanta ahayeen asmaadii almansuubati la kordhigay adi adee abaaka aabbaha waaxbib jeclow akaaka walaalka ai waa ficlu amri mabniin calaa sukuun ilahi maxalna min raab wafaacilu damiir mustati wujuuba taqdiiruhu anta abaaka waa mafcuul bih mansuubun biadi ficilkaasaa nasbi waa mafcuul bihi wa calaamatu nasbi alif niyaabatan fatxa liannahu min alasmaa alhamsa abaada mudaafi kaasta mudaaf ilayh وأحبب جعلو أحبب فعل أمر مبني على سكون الله محل الله من الإعراب وفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت أخا مفعول به وي منصوب وعلامة نصب الألف نيابة عن الفتحة لأنه من الأسماء الخمسة وهو كيري فكل مد كستو من أراك يا واقاك كمدا منصوب ولا نصبيين محل نصبي لأنه مفعول به وي علامة محاوة وعلامة نصب لكوديديس علامة niyaabata naaibatan xaalay naaib ka tahay min fadxa lannaha min alasmaa ams asmaa alhamsu ka mid walkaafu mudaafun ilayhi weye mabina cala alfatxi fatxaa lagu binayy fii maxali jarin xaala ku siiyeen kamaa sabaqa siiso horumar wa mihaalulasmaai asmaadii mihaalkeeda asmaadii alkhamsati oo shanta ahaayeen asmaada almaqfudati la khasbiyey istamic dhegayso ilaa abiika aabbahaa dhegta u raari istamic dhegayso ilaa abiika aabbahaa dhegayso waashfiq u naxariiso calaa akiika walaalka u naxariiso u tur walaalkaa walaalkaaga u tur u naxariiso isami ficlu amri mabniin calaa sukuuni laa maxala min alraab wa faaciluhu damiiru mustatir wujuuban taqdiiru anta ilaa abiika ilaa xarfu jari maxalushaadku waa ah kaasa abiikadaas waa la jiray caamir yaa u ah ilaada ilaa xarfu jarin abi ismu majruun bilaa wa calaamatu jarihi alyaa niyaabatan can ilkasra maxaa yaa loogu jiray lianna min alasmaa alhamsa abi mudaaf lkaaf mudaaf ilayh wey jaar majruurka istamic ku deji aljaar walmajruur mutacaliqun bistamic وأشفق الله حرف عطف أشفق فعل أمر مبني على سكون لا محل له من الإحراب وفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت على أقيك تعالج محل شيء هو على أقيك بس أقيك بس أقي وجرم تضيف يا عامله جري على إلى جرمت maxaa yadan yay naaib ka tahay yadan kasra maxaa ye loogu jiray lama min asmaa ams waayahay aqi waa mudaaf kaafta mudaaf ilayhi fakulun mid kastoo min abiika iyo waaqiika ka mid ah makfuudun waa la hoos dhigay lidukuuli xarfi اlkafdi xaraf wax hoos dhiga gelidda uu galay darteeda loo hoos dhigay calayhi mid kasta uu galay wa calaamatu kafdi loosrigidiisa calaamada lagu garanaa alyaa waaya niyaabata naaibatan xalay naaib ka taha can اkasra lannaha min aasmaa ams ayuu ka mid yahay wlkaafu kaaftuna mudaaf ilayhi wey kama sabaq icraab اafcaali afcaashi la icraabideeda afcaashi alkhamsati shanta ahayn hada maalo hada maxalu afcaal kamsa cashar hore on soo akrisana iska akrayna soo maha cashar cusub maaha wax cusub maaha marka lama dhigi karo waa la badi soo maha ila cashar cusub maba ahamde waa cashar hore loo qaatay icraab afcaali icraab meelahaasoo kale casharka waa in la wadaa haddii waxaa rabaa waktigaa daqiiqad kastaba in lagu xisaabtamo oo meeshii la socodsiin karo la socodsiiyo soo ma icraabul afcaali afcaashii la icraabideedii afcaasha alkhamsata oo shantaayan haada maxalu qaala maxamed ibnu maxamed ibnu dawud asinhaaji wuxuu yidhi wa ama afcaal afcaashii afcaasha alkhamsatu shanta ahaayeen fa turfacu waa la godaa waa xukunkeedii fa turfacu waa la godaa binuuni bihubuuti nuuni nuunta watunsabu waa la kordhigaa bixadfiha nuunta lagoynteeda lagu kordhiga watujzamu waa la jasmiyaa bixadfiha nuunta lagoynteeda lagu jasmiyaa maxamed muxidiin cabdilxamiid wuxuu ku yidhi waa qulu waxaan leeyahay ahaaliu midka saddexe min aasmaa min alashyaa'i ashyaadi xaal uu ka mid yahay araabicu waay arqaladu ii qoray sii qali araabicu waaye waa Mhmm. araabicu midka afreeya min alashyaai ashyaadi xaalu ka mid yahay allatii ashyaada tucrabu la craabo bilxuruufi xuruufta alasmaa waa asmaa maya maya aniga dhamaa meel kaleba jooga on dadka la socon meel kalan jiraaba aqulu waxaan leeya araabic midka afreeya raabicaasoo min alashyaai ashyaadii ka mid a alati ashaada tucrabu la raabo bilxuruufi xuruufta alafcaalu waa afcaasha afcaasha alkhamsatu shantaa waqad carabta waana soo garatay fii maa mawdicii sabaqa hormaray xaqiiqata alafcaali afcaasha xaqiiqadeeda hora soo garatay afcaasha alkhamsatu shantaa tacriifkee loola jeedaa xaa la yidhaha afcaal khamsa oduma soo garatay afcaal khamsa sheeg haddaad soo garatay xaqiiqadeeda saas waaye كل فعل مضارع اتصل به ضمير تصنية او ضمير جمع او ضمير مؤنث مقدر هراب سو حقيقته waa kaasa afعال فعل gaar ma way hora soo garad xukunkiya lagu sheegaya awal qirabax waa xukun qirabax ma taqaana qirabax casharka berri la dhiga doono oo maanta lagu sii dhigo soo maaha xukunka soo sheeg sheegid aan soo sheegaynay qirabixinuu ahaayo waxbaan ku fududaynay ee waa ka mawdiciisa wa xukmuhaa afcaal khamse xukunkeeda annahaa afcaashaas turfacu waxaa lagu godaa bihubuuti nuuni nuunta sugnaashadeeda niyaabatan naa'ibatan xaalay naa'ib ka tahay can idama wa tunsabu waxaa lagu kordhigaa bixadfi haadihi nuuni nuuntan la xadfideeda wa tujzamu waxaa lagu jasmiyaa bixadfi haadihi nuuni nuuntan la goynteeda niyaabatan naa'ibatan xaal ay naa'ib ka tahay can ilfadxati fadxo fatxo niyaabatan xaal xadafkaasu naaib uu ka yahay can اfatxati fatxo waa xaalaة naصba aw isukuni sukun waa xaalaة اljasm فمثاaل أفعاaل أفعاaشhi مثاaلkeeda أفعاaشhii alkhamسati oo شhanta ahaayeen أفعاaشhi almarفوucati la rafciyey tagtubaani labadiina qoraysaan وتfhamaani labadiina waa fahmaydaan maسألada فkulun mid kasta isagaa ku إعraaba oo minhumaa labadan فicil ka mida ficlu waa ficil ficilkoo mudaaricin mudaarica ficilkoo marfuucun la goday caamilkiiu kuu sheega lagu goday litajarrudihi ka dheerdheelidda ama ka qawnaantiisa min annaasibi caamil kordhiguu ka qawnaaday iyo waljasmi mid jasmiya wa calaamatu rafci la godidiisa calaamada tuseena hubuutu nuuni waa nuunta sugnaanshadeeda walalif alifta ku jirta tagtubaani tafhumaa tafhamaani aliftaas tagtubaani tafhamaani walalifu aliftuna damiirulitnayni laba damiirkood wlأlif alifku damiiru اثنayni waa laba damiirkood faacilu waana faacil mabniyu waxaa lagu bireeyey calى sukuuni sukuun fii maxali rafcin xaalu ku sugan ya ila waa faacile maxalka laga rafcina ومثاaل أفعاaل أفعاaشhi مثاaلkeedi أفعاaشhi الخمسaةi o شhaنta ahaayeen أفعاaشhi almanصuubaةi la nasbiyey lan تحزنaa labadiinu murugoo maydaan وalan تfشharaa mana fashil maydaan waa guulaysaydaan iنشhaء الlah lan taxsanaa murugoomaydaan taxzanaani ay aheed tabsharaani ay aheed lan aa la gelshay lan taxzanaa murugoomaydaan walan tabsharaa ma fashilmaydaan waa guulaysaydaan fakullu mid kasta isagaa raaba fakullu mid kastoo minhumaa taxzanaa iyo tabsharaa ka mida ficil mudaaric weeye mansuub waxaa lagu kordhigay bilan wa calaamatu nasbi nasbadiisa calaamada tusayda xadfu nuuni waa nuunta laga gooyey taxzanaa tabshalaa nunta maqan sooma jeedid calaamadtaasaa waa walaalif aliftuna damiirulisrayni damiir laba tusaa weeye faacilun waa faacil mabniyu waxaa lagu binaya cala sukuuni fii maxali rafcin xalwi wa mihaalu lafcaali afcaashii mihaalkeedii afcaashi alkhamsati shanta aheed afcaashi almajzuumati la jasmiyey lam tudaakiraa dersiga sooma adnaan akrin walan tafhamaa mana fahmaydaan haddaadnaan akrin waktigaa idinka baabaa lam tudaakira lamtaan ficilka macnihiisa maadigay ka dhigay markay gasho lan xarfu nafyin wa jasmin wa qalbin qalbi waa maxay zamankay qalbine meeshuu mustaqbalka ahaa maadigay ka dhige fiiri haddeer waxaan leenahay lam tudaakira sooma aadnaan akrin cashar ah, walam tafhamaa mana aadnaan fahmin saas wey fiiri maadiga laga dhiga macnihi maxaa lamtaana lan tudaakiraa ma adnan soo mudaakirayn cashar walan tafhamaa mana adnan fahmin marka labadu waa jasmisan yihin tudaakira iyo tafhamaa inay jasmisan yihin nuunta maqanana tuse caamilka jasmiyeyna lam fakulu mid kastoo minhumaa tudaakira iyo tafhamaa ka mida ficlun mudaaricin weeye majzuumun waa la jasmiyey bilam caamilka lam ah lagu jasmiyey wa calaamatu jasmihi la jasmintiisa calaamadda lagu garana xadfu nuuni weeye wlif aliftuna damiiru اثnayn waa damiir laba tusaa faacil waa faacil mabniy waxaa lagu binaa ala sukuni fi maal rafnaal tamriinaadka ka soo shaqeeya ka boodboodinina asiladiina waa taas halkaas kugu diyaarsan oo lagu weydiin doono insha allahu maalin isniinaad haddii ilaahay noo ogolaado ilaahay asagu noo fasaho inaa isweydiino xoog iyo xawl iyo iyo si badan inuu markaan kadib kitaabka u socdaa la rabaa culayskiis waa haray waana fahamkeen tayiya markaan kadib waa doqonnimada waxaad la hartaa marba haddii ilahay halkaan kaa soo gudbiyey allah subxana wa taala